subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo axad ah taarikhdan ay ku beegantay ko iyo labaatanka bisha koowaad labada kun afar labaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah muddo maalmo ah oo ay hakad ku jireen ciyaaraha u dhexeeyay maamul goboleedyada ee gobolka banaadir ayaa maanta dib loo bilaabaya sida ay wararka sheegayaan waxaana markaasi ciyaari doona gobolka banaadir iyo sidoo kale xulka maamulka jubbaland ciyaar aad u xiiso badan ayaa dhex doonto labadaasi xul iyadoona la sheegayo in taageerayaasha labada dhinac ay markaasi is isxaadirinayaan ilaa iyo saakiba sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan deegaanada dhaca xadka gobolada hiiraan iyo shabeelada dhexe waxaa laga soo sheegayaa colod beeleedyo iyadoona saacadihii lasoo dhaafa halkaasi ay ka dhaceen dagaalo aad u xoogan oo markaasi dhex maray laba maleeshi beeleed kuwaas oo la sheegayo inay dhaliyeen khasaaro iskugu jira dhimashyo dhaawac qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay xubintii kalmaan ayaa sidoo kale barnaamijka ku dhegeysan doontaan waa mar kaliyo falqaynta wararka ma beero mana boqobtigigeedo mootihin barbaarteenu beexaya xaraashma nafhadaad midashmoodeni qurbadool ku jira ma nafhadaad midashmoodeni dhumba bool ku jira maaha macdan buur ku sheekaala cilmiga in badan leere nafadaad bilashmoode dhulbad bool ku jira maaha nafadaad bilashmoode dhulbad bool ku jira maaha macdan buu susheekaala cilmiga ibarleere erigey adamboy hadii aan baroor dhiibo erigey adamboy hadii aan baroor dhiibo baaqayayla garan doona waxaan ahay bukaan soo baaqayayda garanto waxaanahay buqaa keligay adaanboy haddii aan baroordiiqo keligay adaanboy haddii aan baroordiiqo baaqayayda garanto waxaanahay buqaa baaqayayla garan doona waxaanahay bukaan sooco ku aan soo heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo soo sooxulbaad ka dhegeysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho maanta ciyaar xiiso badan ayaa dhex mari doonto xululka jubbaland iyo sidoo kale gobolka banaadir iyadoona markaasi xiriirka kubadda cagta ee wasaaradda ay ku dhawaaqeen in maanta la ciyaari doono kadib markii maalmihii u dambeeyey ciyaaraha ay hakad ku jireen khilaaf aad u xoogan oo hareeyey isla markaana khilaafkaasi uu sababay in koonfur galbeed ay ciyaarahaba guudaanba iskaga baxaan kadib markii ay sheegeen in la weeraray xulkooda oo la ciyaarayay galmudug xiriirka kubadda cagta ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada oo maalmihii ugu dambeeyey ku jiray sidii ciyaaraha dib ay ugu bilaaban lahaayeen ayaa ugu dambeyn maanta waxay sheegeen in ciyaaraha ay dhex mari doonaan gobolka banaadir iyo sidoo kale jubbaland islamarkaana ciyaaraha dib loo furay wariyahena xasan maxamed aweys oo si dhow ula socday ciyaaraha xiriirka ciyaaraha u dhexeeya maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo murunkii taagnaa ayaan wax ka weydiiyey maanta ciyaarta dhex mari doonto ee gobolka banaadir iyo sidoo kale jubbaland isla markaana khilaafkii uhare khilaafkii hareeyey ciyaarahana sida ee markaasi ugu dambeyn loo xaliyey xasan soo dhawow maanta ciyaarihii ayaa dib loo bilaabaya oo maamul goboleedyadii gobolka banaadir u dhexeeyey bal ka waran xiisada ciyaarahani oo sada isku soo hareen saddex maamul goboleed iyo gobolka banaadir waad mahadsan tahay farxaanow ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir maanta oo axadda dib ayuu u bilaabanayaa waxaana dib loogu laabanayaa garoonka kubadda cagta stadio muqdisho halkaasi tartanka uu markii horeba uu ka socday qoraal kasoo baxay xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed maalintii sabtida ahayd ayaa waxaa lagu shaaciyey in tartanka uu dib u bilaaban doono kadib hakad uu tartanka uu ku jiray muddo toddobaad ka badan hakadka tartanka ayaa yimid kadib markii uu hareeyey ama muran uu hareeyey habsamo socodkii tartanka oo ay isaga baxeen xulkii matalayay dhinacaiyo koonfur galbeed ee soomaaliya kulanka ay yeesheen guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyo ururada kubadda cagta ee maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu go-aamiyey in dib loo ambaqaado tartanka oo maanta oo hadda dib eh, u bilaaban doona xulkii matalayay hirshabeelle ayaa galabta waxaa iska xaadirin doonaan garoonka si halkaasi saddex dhibcood looga siiyo xulkii koonfur galbeed oo aan meeshaba joogin maadaama ay iyagu la ciyaari lahaayeen laguna guul daraystay in dib loogu soo celiyo tartanka farxaano maanta marka waxaa la wada sugayaa kulanka ugu adag ee afar afardhamaadka ah oo ay galabta ay wada ciyaari doonaan xulalka jubbaland oo ay taageerayaashooda maroodiyaasha ay ugu yeeraan iyo xulka gobolka banaadir oo taageerayaashooda ugu sacabtumaan awlaadul caasima oo kulan aada u adag oo labada xul tii badisa ay si toos ah ay isaga xaadirin doonto fiinaalaha koobkan koobkan oo aan ognahay inay difaacanayso xulka gobolka banaadir waxa ay rajo weyn ay ka qabaan sidii ay fiinaalaha ay u tiigsan lahaayeen koobkan ay u difaacan lahaayeen ciyaartan oo ah afardhamaadka tartanka maamul goboleedyada ayaa tii badisa waxa ay la ciyaari doontaa amaba ay ciyaari doontaa ciyaarta kama dambeysta ee tartanka tartanka ayaa muddadii uu socday xiiso badan dhaliyay iyada oo kumanaan taageerayaala ah ay usoo daawasho tageen waxaase jira rabshado mararka qaar dhacayay kuwaasi oo booliisku ay sheegeen in dad badan loo soo xirxiray kooxda kubadda cagta ee koonfur galbeed waxaan ogsoonnahay in tartanka ay isaga baxday iyadoo kulan uu harsan yahay kadib markii ay sheegeen in la weeraray markii ay dhammaatay ciyaartii ay la ciyaareen xulka matalayay galmudug dadaalo la doonayay in dib xulka koonfur galbeed ciyaartooydoodii dib loogu soo celiyo magaalada muqdisho ayaa guul dareystay taasina waxa ay keentay in kooxda hirshabeelle la siiyo dhibcaha kulanka u harsanaa koonfur galbeed ciyaarta xigta ee afardhamaadka tartankan waxaa fooda isgelin doona xulalka galmudug iyo hirshabeelle oo iyagu maalinta berita ay wada ciyaari doona farxaano labada koox amaba xul ee laga badiyo ayaa waxa ay maalinta jimcaha ay u tartami doonaan kaalinta saddexaad tii geli lahayd labada xul ee kale ee maanta tii badisa iyo sidoo kale midka berito ee soo badi doontaba waxa ay tegi doonaan axadda soo socota ciyaarta kama dambeysta ee finaalaha tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo ay saadi muqdisho ay ku wada ciyaari doonaan insha allah xasan ciyaarahan maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir udhexeeya waa markii u horeysay oo umalaynaya laba maamul goboleed dhan ay ka maqan yihiin iyadoo la ogahay in koonfur galbeed ciyaarta markii hore ay soo xaadirtay kulamo badan ay ciyaareen haddana haddana markii dambena dib ay ugu baxeen oo iyagoo cabasho muujinaya markaad fiirisid ciyaarihii hore loo qabtay iyo ciyaarahan maxaa farqiga u dhexeeya waad mahadsan tahay farxaanow ciyaarahan dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir tartankan waa kii ugu badnaa oo aan dhihi karno dhowr jeer ayaa la hakiyey muran badanna waa uu hareeyey habsamo socodkiisa tusaale ahaan markaynu soo qaadano xiriirada kubadda cagta ee dowlad goboleedyada waxa ay ku doodayaan in ay eh, markan ay wasaaradda ciyaaraha si toosa ah ay u maamuleyso ah, koobka taa oo loo baahnaa ay yidhaahdeen in xiriirka loo madax banaaneeyo waxaynu ogsoonahay in tusaale ahaan garoonkii stadio muqdisho shirkad ay maamusho lacaga kasoo gala ay wasaaraddu ay waxay ka og tahay marka waxyaabaha laysku haya ayaa waxa ay tahay ama ururadu ay doonayeen in xiriirka uu noqdo mid u madax bannaan qabashada koobkan sidii ee dhici jirtay tartamadii hore ee lasoo dhaafay xitaa waxaynu ogsoonaan jirnay in maamulka gobolka banaadir uu door weyn uu ku lahaa martigelinta koobkaasi balse hadda ay iska yartahay dowrkiisa ku saabsan martigelinta koobka dowlad goboleedyada dalka marka waxyaabo badan oo isbiirsaday waxa ay keentay in murano badan ay ka dhashaan intii la ciyaarayay kulamadii xulalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir isku arkayeen taa oo markii dambe xitaa keentay in koonfur galbeed isaga harto xulka puntland ee isagu dhowrka jeer kasoo qaybgala tartankan markaan waxa ay u badan tahay in qaab siyaasada ay isaga hareenba koobkan dowlad goboleedyada dalka mar waxaa jirtay lagu soo daray khaatumo haddana dib ayaa looga saaray maadaama aysan u diyaarsanayn ayaa la yiri ka qayb qaadashada koobkan kaasina waxauu ahaa wariyeyne xasan maxamed abeys oo markaasi aan wax ka weydiinay ciyaarta maanta ee bilaabaneysa oo udhexeysa gobolka banaadir iyo maamul goboleedka jubbaland iyadoona ee markaasi maamulka ee xulka maamulka hirshabelle ay markaasi heleen ilaa saddex dhibcood oo maanta lagu guddoonsiin doono garoonka kubadda cagta ee staadiyoga muqdisho weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka aflaqeynta wararka qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay haddaan eegno gobolka shabeelada dhexe iyo sidoo kale gobolka hiiraan xuduuda u udhexeysa waxaa laga soo sheegayaa in maalmi saacadii lasoo dhaafay ee halkaasi ka dhaceen dagaal beeleedyo u dhexeeya dadka deegaanka isla markaana ay geysteen khasaaro iskugu jiro dhimashiyo dhaawac ku dhawaad dad lix qof ku dhow ayaa halkaasi la sheegayaa in ay markaasi ku dhinteen oo labada dhinaca iyadoona odayaasha labada dhinac ay markaasi ku baaqayaan in colaada si deg dega ah loo joojiyo muddooyinkii u dambeeyey waawaan ayaa laga dhex labada dhinac si yeeshay ilaa iyo haatan laguma guuleysan waxaanay soo taray marba marka ka dambeysay colaadda halkaasi kasoo cusboonaaneysa gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan halgamba lagu jiraa horseedkii wuu dhaqaaqe soo qaareer istaag meelaad ku hadhaa hadeer ma jirte meel looga hadhaa hadeer ma jirte war bashiirow halkaan la iga reebine meelaan ku hadhaa hadeer ma jirte meel looga hadhaa hadeer ma jirte meel looga heeraayo hadeer lagu haakaayo maad heshin meel looga heeraayo hadeer lagu haakaayo maad heshin meelaan ku hadhaa hadeer ma jirte meelaan ku harnaa hadeer ma jirtee war yaa raysul abi ahmed waxa waa dhahay dadkayga bad la'aan ma noola qaran mana qahari karno mana dhaafi karna badda dadka an la kan iyo waaye marka waxaa la dhahay maalaa ku haranaa hadeer ma jirte maalaa ku haranaa hadeera ma jirte korneel tafasow shalay aad oga baata kunugulada howaasay haddii ad wiilku roogu waysanta kahari weysaye way ku haysataa waryamadhee waxaan siyaasadda wa waa galgalinaysaa war aabi iyo ilmihiisa haddaan la iska celin meel uu ku haraa haddeer ma jirte meel uu ku haraa haddeer ma jirte war kalemaane waxaa la yidhi wiil hadda ka hor imtixaanka ku dhici jiray oo baqanaya ayaa walaalkii ka yar iskuulka u diray si uu natiijada imtixaanka ugu soo fiiriyo wuxuuna yidhi walaalkayow haddaan hal maada ku dhaco waxaad igu tidhaahdaa maxamed baa ku soo salaamayey haddaan laba maadda ku dhacana waxaad igu tidhaahdaa laba maxmedaa ku soo salaamayeen si aanu aabba noo fahmin kadib wiilkii yaraa buu baxay uu tagay natiijadii uu soo fiiriyey wuxuu arkay in walaalkiis uu dhammaan maaddooyinkii ku dhacay markii uu guriga ku soo laabtay waxa uu yidhi walaalkayow ummaddii nebi maxamed oo dhan oo ku soo salaamayeen oo uula jeedo dhammaan maadooyinkii waad ku dhacday hadda marka muuse biixi iyo abiy axmed Eh. waxay arkeen eh. in ummaddii soomaaliyeed oo dhan eh. ay damacoodii ka soo hor jeesteen waxayna maraysaa meelaan ku haraa hadeer ma jirte oo meelaan ku harnaa hadeer ma jirtee kaadh baan lahaa hawaadiyo jacaylkeed horowga mar baan idhi soomaalida habsaanti markaan habeen qura hurda nabaadu seexdaba soo hees waalwaaleed qoromay ma qaadaan warya waklow fadhinimadii iska dhaaf ani ku qarab joogtaa dadka dhami hawariyeen waraabiyo wax la waayay gelow ninkii waa lambawduda badaad helaysaa hadeer ma jidhaye eh. oo meelaan ku hadhnaa hadeer ma jirte war kalamaanaysa ogtihiin eh. aabiy axmed waa ka baaqday shirkii igade kambaale ka dhacayey eh. haddana kambaale kama joogine shir kalou uga qayb galay oo wadamada dhexaadka ay ku lahaayeen war soo madaxweyne xasan sheekh ma meel dhexoo la istaaga ma leh war adigaa lunsane sawirka madaxda waddamadaasi galeen xasan sheekh marba haddii abi dhex taagan yahay inuu ka qayb galo waa diiday naw war haddaa bixi muxuu booskiisa u gelin waayey war saalax axmed jaamaca galay warwarkaa iga dhexgelinine abiishirkii horuu ka baaqday ka dambuu ka qayb galay midna kuma badbaadine madaxweyne xasan sheikh wuxuu ka jeediyey khudbad dheer wuxuuna yidhi dalkayga waxaa ku soo xadgudbay abiy axmed wuxuuna yidhi xaq uma laha inuu heshiis la galo gobol soomaaliya ka mid ah. geeska afrika uuna dab ka shidayaa uu yidhi naw oo somalilanna miyuu dafirayba shibdhawaagle aloosha annakaa horinin annakaa ku ixtiraafinay war naga tag waadna ceebaysoo badbaadna geliso adiga hawada ka soo degi waaye xataa baabuur maxaad u soo raaci weyday waryaa waa kalow hayla yaabine bad baa rabay halilihe bad baa rabe waase laygu buuke meelaan ku haraa abiyow melaalkaheraas hooban jarna webagaa usbaga daroy waraamadheeyow annaka baay boqol waa joogtaa lafta naqa iyo lafta qarenna waa isla joogtaa war aabiyow waxaan ku dhihi lahaa banyuqbaanyuq hadalkii noqdo booka iyo tuurle iyo been heshiis lagu galo baadil iyo xooga labaduba haddaan baydka fulin waa bulshimadaale baddanyada abiyow ka noqo boobku soco maahe meelaan ku harnaa haddeer ma jirte badaad helaysaa haddeer ma jirte war muuse bixiyo afaara raab ah loo qaaday waxaa la yidhi adimaa annagana waalooyo badda adimaa kala tuuranooyo iskaabulada adimaa dirooyo adimaa marooka u wadooyo oromada adiyaa kula wadooyo adimaa saas noo lacagta adiyaa kula cunooyo nawar muuse afkaa ma yaqaana ha u gafin warbahayswareer mishaal maxamed kaahin baa u fasirahaye war dad falanaatiin oo waxba lidiinma sheegi karee abi isagoo meesha fadhiyaa boqoliyolabaatanwaddan hortooda laga cambaareeyey waa kii toddoba waddan hor imaan waaye war balaayo u gooyo islaaga soo badsada miya dariiq fiyamuud ma erne eebba wixis hindhismudaya qunfac ku noqday war baas waana lugooye maraakiibtu haystay hubka muu nugu soo wareejiyo aryaadhaha idinka naftirkiinaan xabbad ogayn aabi axmed wada waranaan rabaahow yidhi war asigoo gurigayna dhex miyuu wada hadalka rabaa urbow horaa loo yidhi meel how u baana hadalkuma bogsootee xubka qaata oo kaca heegangala dadkaygow meelaan ku hadhnaa hadeer ma jirte meelaan ku hadhnaa hadeer ma jirte aryaadhaha warka ku soo ordina wadahadalka u codsada waa laga diidaa la yidhi madaxweynihiina kan daroo dibi dhalowba sameeyo masarow u duulay abiina muggaasaa madaxa lagu dhiftaa la yidhi addeewalaana hore loo yidhi ninka xagasha kaa guba xundhurtaa laga gubaahe mugow dhulkaanya faragelin ka dhaafi waaye masarow la ogyaha waxa etoobiya kala dhexeeya iyo eretariyoo la ogyaha waxay soo kala mareen iyo soomaaliyaoo dhulkay hore etoobiya u qaadata maaha inti kale ka fakala'dahay mugaxaa idindhiga meelaan ku hirnaa hadeer ma jirte meelaan ku hirnaa hadeer ma jirtee warnamiya walmooshiidan waagii hor masar welibana sii jartay gorila erijari alxakiim hayaatu soomaal walmowtul habash kaasu sugaat walindona mataraa beebiyaal iyo inay taangiyaalna sii doonana tolow meelaan ku hirno hadeer ma jirtee meel oon ku hirno hadeer ma jirtee war kalemaana war mahaysaane xogayaha igad oo shirkii igad fadhiiyey intii shirka la fadhiiyey madaxweyne xasan wuu ku carooday baa la yidhi waa edab daran shirka wasiirka istaag ama cadaalad noqo oo si dhexdhexaada ah igad ugu shaqee ama iscasile wasiirka arrimaha dibadda etobiya noqoadtolki kama jira tagee miyuu sameeyey waaryaara wallaweyne weedan xishoonayne qaramada midoobay ninka fadhiya guddoomiye ku-xigeenka iigat iyo helaboorka ninka fadhiya hawada naga celinaya dhammaantoodba waa reer beledweyn baa la yidhi marka maskiin xog hayaa maxaani daba dhigay oo waqlow adigu gormad afhayeenka etoobiya noqotay waar maxaad noola yaabaysaa meel aan ku hadhnaa hadeer ma jirti meelaan ka hadhnaa hadeer ma jirti aryaa waaqlow samigay cabdulla waxa uu yidhi hw wax ka mirqo aan muuqanyaa markhaati beena weesku meel wax ka mirqo aan muuqanyaa markhaati beena weesku meel meelaan ku harnaa hadeer ma jirte meelaan ku hernaa hadeer ma jirte fariimahaasi xubintii kalamaan ka sii horreysay waxay gebgabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkaa in kala socodsiinayay shariif sheekeen uu farsameynayey nabadgelyo